الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور آمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ka soo baxnay waajibkii iyo taqsiimaadkiisii oo uu soo qaybiyey dhowr ictibaar isagoo eegaya mar biictibaari daatihi isagoo eegaya oo wuxuu u kala qaybiyey mid mukhayara iyo mid mucayana marna biictibaari alfaacil qofka samaynaya marka waxaan u jeeda mayna biictibaari alwaqti dheh isagoo inooma keenin oo ahaa waajib cayniya iyo mid kifaa'iya biictibaari alwaqti buu ku xijisiiyey oo isaguna muwasac iyo ahaa mudayaq wakhti cidhiidhiya iyo wakhti waasica markuu waajibka ka soo baxay waxa uu ku xijisiiyey almanduubu axkaamtii sharciga ahayd ee takliifiga ahayd waa kii bilowgii inoogu soo qeybiyey shan qaybood marka waajibkiibaa saa ku dhammaaday manduubkuu ku xijisiiyey ku-xijisiinta lagu xijisiinayo manduubka waajibka dabadii waa arrin iska istilaaxiya ee tartiibta mid ka duwan aimo qaata ayaa jira oo se u tartiibiyeen taa ka duwan tahay laa mushaaxata fi listilaax istilaaxana waxa dhada layskuma bushiyo ama layskuma ictiraado sababtoo ah qof walba dhanunbuu eegayaa midba dhan buu eegayaa qolyaha waajibka dabadii raaciye xaraamta oo markay waajibka ka soo baxaan waxay raaciyaan alxaraam waxaan eegaynaa bay waxay labaduuda wadaagtamayaan waajibkiiyo xaaraamtu xagga markaa waxa weeyaan jasmiga oo mid kastaaba midna waa eh, eh, ficilkiisa jaasim ah oo waa inaad qabato midna ka tegitaankiisa ayaa jaasima ah. shaaricaa dalbay mid in aad qabato ficilkaasi ficilan jaasiman midna muxuu shaaricu dalbay tarkahu tarkan jaasiman idan xagga jaasimkaan eegaynaa bila ictibaarkaasay eegeen eh, manduubka qolyaha ku xujisiya sidaan hadda mualifku uu qaatayna iyaguna waxay eegayaan labaduba waa dalab bay yidhaahdeen oo waxay wadaagtamaan waajibka iyo manduubku xagga dalabka labaduba waa maluub labaduba waa maxay waa maluub wey waajibka shaaricu wuu dalbay wuuna amray waa inay noo soo socotaa ma amar ba ha manduubku waa maamuurun bihi masaailka khilaafiga halkan ku jira ayay inoogu jirta idan waxay wadaagtamaan labadooduba xagga dalabka iyo xagga amarka labadooduba waa ma'muur oo waa layna amray labadooduba waa madluub oo waa laynaga rabaa laakiin midna dalabkiisa uunbaa jaasima midna dalabkiisa uunbaa khayru jaasima midna amarkiisa uunbaa marka hadaad waa layn amarkii way soo wada galayaan xaqiiqatan laakiin haddaad ka tagto ciqaabbaad xaq mutaysanaysa midna hadaad ka tagta wax ciqaaboo lagugu leeyahay ma jiro idan ishtiraaga iyagoo eegaya ayay ku xijisiyaan waajibka manduubka calaa ayi xaal waxa weeyaan tartiibtu waa qadiyad istilaaxiya wey wax mushkilooyin keenaysaana ma jirto manduubka wuxuu yihi almanduubu ma'khuudun min annadbi manduubka waxaa laga soo qaatay min annadbi almanduub bimacnaa almadcuwi ilayhi bay dhahdeen waa sidaa macnihiisu oo waxaa la xadfa jaaraa majruurkii waa ism mafcuul almanduubu ilayhi waa saas almanduubu ilayhi waa kii layskugu yeedhayey weyaan kii layskugu yeedhayey oo inuu qofku la yimaada ay ahayd laakiin hadduu ka tago aan wax dembiyo saaran aanuu jirin marka almanduubu ilayhi markaa laga odhan lahaa ayaa ikhtisaar ahaan waxay dhahdeen almanduub marka waa ismu mafcuul waxaana laga soo qaatay bay dhahdeen min annadbi nadbiguna xagga luuqada waa maxay adducaau ila oo wuxuu uhi wanadbu fi luqati nadbiguna xagga luuqada adducaawu ila alficli waa ficil oo layskugu yeedho ficil baa layskugu yeedhaya idan manduub marka la dhaahdo bimacnaa almanduubu ilayhi weeyaan waa kii layskugu yeedhaayey qaarkood waxay ku qaydaan ficilkaasi inuu yahay ficil muhimi ah oo aad u weyn ficil muhiim oo layskugu yeedho oo waxay dhahdaan adducaau ila alficli almuhim ama ilaa amrin muhimin oo haddii amarka lagugu yeedhaya amar taafiha uu yahay badhadeen oo hooseeya oo liita oo aan qiimo lahayn lama idhaahda bay dhadeen manduub manduub lama idhaahdo waa ka soo qaateen shaacirkii ahaa laa yasaluuna akhaahum laa yasaluuna akhaahum xiina yandubuhum linnaa'ibaati calaa maa qaala burhaanan oo nin markaa aduu iska calacaliyii buu ahaa oo lahaa markaa waxa weyaan haddii anuu reerkaan ka mid ahaan lahaa xoolahayga lama dhicin oo sida inaga inta badan eh, agga qabiliyada waa ladhaday <clears throat> dhinacyadaasay nagaga timid marka geeliisibaa laga qaatali kabacdi reerkiisiibuu qayshaday wuui geela ii rida cidna way u dhaqaaqi weydi qolo kaloo markaa w ladhada maasin beni maasin ayuu u cawday baa ladha kuwiibaa geeli u riday de lahaa eh, low kuntu min maasinin lam tastabix ibili banulaqiidat min duhli ibni shaybaana haddaan reer mahadsan ka mid ahaan lahaa buu ilahay iga dhalin lahaa geelaygaba lama qaatinasaanba igu soo difaaci lahay bimacnaa ujeeda saas igu soo ridi lahay waayo waa dad buui kolka loo dhawaaqa buuhi qof shar uu ku dhacay uu u dhawaaqo sharka xaggiisa u duulaan buui suraafatin wa wuxdaanin iyagoo jamaac jamaac iyagoo mid midaba ah. waxa laa yasaluuna akhaahum walaalkoodna ma weydiiyaan xiina yandubuhu markuu ugu dhawaaqaayo lilnaa'ibaati waxyaalaha dhaca ee dhacdooyinka dagaalada caynkan oo kale ay ka mid yihiin markuu ugu dhawaaqayo walaalkood ma weydiiyaan calaa maa qaala burhaana waxan uu yidhi burhaanba muma weydiiyan ma idhahdaanba horta waxaanaad u socotaa ma xaqba cidda ku soo weerartay waayo ciddaad ka cabanaysa waayo ma idhaahdaan hubkuunbay qaataan buu ujeeda qofku wax weydiinaya qof fulaya buu leeyay oo mubarar buu ka dhiganaya marka waxa weya waqtigii jaahiliga ahayd dhibaatooyinkaasa iska jiray marka laa yasaluuna akhaahum xiina yandubuhum bimana xiina yadcuuhum ilaa amrin muhimin amar weyn oo muhimiya markuu ugu yeedhaayo maba weydiiyaan waxa uu yidhaahdo burhaan oo maxaad haysaa ma yidhaahdaan burhaanna ma weydiiyaan idan nadbigu waa amar weyn oo lagugu yeedho wa fi istilaaxi xagga istilaaxana huwa madluubun waa madluub idan waajibku waa madluubku ku jiraa waana sida uu ugu xijisiiyey manduubka waa madluub laa yudamu aan la ceebeynaynin taarikuhu kaka tega taarigiisa qofka ka tega lama ceebeynayo halkaa waxaa ku baxaya waajibkii labadooduba madluubka way soo wada galayaan oo madluubun marka la ydhaahdo ma soo galayo xaaraamtii ma soo galayso makruuhiina ma soo galayo mubaaxiina ma soo galayo waayo inta midna madluub maaha waajibkiinbaa soo galayo halka kule jira waajibkuna wuxuu ku baxayaa laa yudamu taarikuhu kaasoon la ceebeynaynin qofka ka taga sharcan xagga sharciga ama waajibka isaga taarigiisa waa la ceebeynaya yudamu taarikuhu harcanta waat tacaariiftaasi dhowr jeer hore waynagu soo noqdeen sharcan muxuu ula jeedaa wuxuu ku saarayaa meesha waa radan cala almuctasida waayo iyagu taqbiix oo ah, taxsiin alcaqliyin masaladii ahayd inay had iyo jeer yidhaahdaan shayga wanaaggiisa iyo xumaantiisa caqliga lagu gartaa haddana shaygan in laga abaalinayo iyo in lagugu ceebaynayo haddaad samaysato caqliga lagu garanaya arintaasna ahlusunna waljamaca way ku khilaafeen waana min cindihinkum baa layidhi waa agtiinna waxaas ee qofka shayga xun iyo shayga sanhaa caqliga uu ku garanaya taa idinkuma diidanin laakiin in laga abaalinayo hadduu shaygaa sameeyo iyo in hadduu shaygaa eh, waxa weyan uu ku dhaco uu xun yahay in lagu ceebaynayo caqliga ma lagu garan karaa taa qadiyadaasi waa sharci weeyane caqliyadu maaha marka xagga sharciga wey maaha caqliga sharcan sharciga tacaariiftiisuna way kala duduwan tahay eh, muhiimaddu waxa weeyaan uun inuu shaygani madluub yahay lagaa rabo laakiin ka tegitaankiisa aanad ciqaab ku xaq mutaysanayn ceebna aanad ku xaq mutaysanayn ajrina aad ku leedahay qabashadiisa laa yudamu taarikuhu sharcan waqiila waxaa layidhi huwa isagu manduubku maa ay ladii waa shayga yuhaabu calaa ficlihi ficilkiisa laga abaaliyo qofka qofka la yimaada ficilkiisa waa laga abaalinaya walaa yucaaqabu calaa tarkihi ka tegitaankiisana laguma ciqaabayo walaa yucaaqabu calaa tarkihi marka maa yuhaabu calaa ficlihi marka laydhaa waxa ficilkiisa laga eh, abaaliyo eh, waajibkii wuu soo galaya kuwii kalena maba soo galayaan meesha waayo iyagoo ficilkooda lama warababa walaa yucaaqabu calaa tarkihi maxaa ku baxaya markaa waajibkiibaa ku baxaya walaa yucaaqabu aan lagu ciqaabaynin calaa tarkihi ka tegitaankiisa aan lagu ciqaabaynin oo qofka hadduu ka tego laguma ciqaabayo waxay yidhahdeen markaa usuuliyiintu halkaa waa in la soo geliyaa walaa yucaaqabu calaa tarkihi mulaqan waa in la yidhaahdo mulaqan oo waxa mulaqan loo leeyahay xadkuma noqonayo bay dhahdeen maanic waayo xadku waa inuu noqdaa jaamicun maanic jaamic waa inuu yaho afraaddiisa oo dhan waa inay soo hoos galaan maxduudka hayga tacriifka waa inay ku dhammaadaan afraadda la tacriifinaya oo dhan fardi ka mid waa inaanu dibadda ka joogin kuwa aan ka mid ahayna waa inaanay soo gelin marka waa inuu xadku noqdaa bay dhahdeen jaamicun maanic jaamic maanica ah. haddii markaa la dhahdo walaa yucaaqabu aan lagu ciqaabaynin calaa tarkihi ka tegitaankiisa waxa kaasoo hoos galaya bay idhaahdeen waajibkii mukhayarka ahaa iyo waajibkii muwasaca ahaa siduu usoo galaya waajibka mukhayarkaa waxaan idhi dee guud ahaan inaad ka wada tegto uunbaa bannaanayn soo maha laakiin mid ka mida ah maanad ka tegi karin waad ka tegi kartaa idan ah, waad ka tegaysa laakiin ka tegitaankaasi ma ka tegitaan mutlaq u ahaa mise ka tegitaan wuxuu ahaa markaa qaydan waa ka tegitaan muqayada weyn oo waa inaad waad kan ka teg saddex khisladood baa kala dooro laguyidhi labadan khisladoodba waad ka tegi kartaa haddaad ka saddexaad samaynayso waa sidaa wey laakiin saddexdaba maad ka wada tegi kartaa miy kama tegi karti marka mutlaqan taasuu ku baxaya waxa kaloo ku baxaya waajibkii muwasaca ahaa salaadda wakhtigeeda hadduu hadda taagan yahay wakhtiyadii kalena ay soo socdaan waxaa kuu bannaan awal wakhtiha inaad ka tegto inaad ka tegtaa way kuu bannaantahay laakiin waa tii ay yidhaahdeen usuuliyiintu bedelkeedii baa meesha jira oo bedelkeedu waa maxay waa inaad aakhira wakhtihii aad samaynayso weliba waa inaad go'aansato waa ku yidhi ood casmi la timaado inaad aakhira wakhti la imanayso laakiin manduubkan hadda aan ku jirno ka tegitaankiisu waa mulaq mulaq weeye isaga qayd ma ficilkaa inaad qabato iyo inaad ka tegto haddaad ka tegto saasaad kaga tegaysaa mulaqba biduuni shard wax kaloo lagaa rabaana ma jiro haddaad qabatana ajri baad ku leedahay marka waxa ku baxaya bay dhadeen mutlaqdaas waajibkii muwasaca ahaa ee awalu wakhtihii ay kuu bannaaneen inaad ka tegto isagu mudlaq maahina aakhiru wakhtigii baad go'aansanaysaa inaad la timaado iyo waajibkii mukhayarka ahaa oo khisaasha lagugu waajibiyey dhammaantood marka la eego mid mubhama oo qarsoon ayaa waajiba oo aan mucayan ahayn ka tegitaankiisuna wuxuu bannaan yahay markaad bedelkiisa la imanayso ku kale kuwii kale samaynayso ama hadaad ka wada tegto ciqaabbaad marka xaq mutaysanaysa walaa yucaaqabu calaa tarkihi tusaaluyna siiye wuxuu hi taxiyat almasjid oo kale ah. taxiyat lmasjidka marka taxiyatulmasjidku waa manduub waa manduub rasuulku xadiisku ahaa idaa dakhala axadukum اlmasjid falaa yajlis soo saas maahayn yaanu fadhiisanin ilaa uu laba ragcadoo tukado nahyi baa meesha ku yimid nahyiguna muxuu had iyo jeer keenaa macnaa wax weyn taxriim buu keenaa idan eh, inaad ficilkaa aad qabataana waajib buu noqonaya laakiin saarif baa jira la odhanaya saarif baa jira shaariifkaas markaa waxa weeyaan xadiiskii nin baa u yimida rasuulka waxa uu ku yidhi salaadaha intay igu waajiba salaada iyo salaada iyo salaada shantii salaadoodba rasuulku wuu u sheegay wuxuu hi ninkaasi fahal calaya hayruhaa wax kale ma ii saaran yihiin oo aan shanta ahayn qaala laa ilaa an tadawaca inaad sunaysato maahan ood aduu nafl iyo eh, ka dhigata maahine lagugumale le idan halkaa maxaa ku baxaya inaan shantaas salaadood waxaan ahayn oo waajibkugu ihi inaanu jirin welidaa witrida iyo cidda waajibinaysa iyo wixii kale ee lamida ee waxa weyaan xadiiskaas baa ayaa ka sarfinaya salaadaha aan shanta ahayn ee wixii ka soo hadha shanta salaadood wujuubnimada xadiiskaasaa ka sarfiyey idan taxiyatulmasjidku ee waxa weeyaan waa nafli waa manduub waana markaa tusaalahaasuu idin siiyey waxaa kaloo lagu tacriifiyaa maa dalaba shaaricu ficlahu dalaban hayra aljaasi maa dalaba shaaricu waayo eh, saan xagga hore aan ku soo tilmaannay eh, inta badan xadku waa inuu noqdo baa la idhahdaa <coughs> shay maahiyada shayga caddeeya oo shayga maahiyadiisa iyo xaqiiqadiisa waa inuu xadku taabanaya ama haddii eh, midhihiisa iyo amartiisa la sheego waxaa la odhanaya waa min baabi rusuumaad ee xad maaha halkan xadka hore wuxuuna yidhi laa yudamu taarikuhu sharcan waa amarun maa yuhaabu calaa ficlihi walaa yucaaqabu calaa tarkihi iyaduna waa amar un marka xaqiiqadiisa waxaa caddaynaya bay idhahdeen xadka ah maa dalaba shaaricu waa waxa shaaricu uu dalbay oo marka halkaa waxa soo galaya maadaa waxa soo galaya wixii oo dhan ay waa ismu mawsuul wixii o dhan baa soo galaya laakiin dalaba shaaricu dalabadaa waxa ku baxaya xaaraamtii iyo iyo makruuhii waajibkii iyo manduubkiin baa ku hadhaya waajibkuna wuxuu ku baxayaa maa dalaba shaaricu ficlahu dalaban hayra aljaasim waa dalab aan jasmi macnaha ku jirin oo aan markaa waxweyn jaasim ahayn oo haddaad ka tegto aan lagugu ciqaabayn marka tacriifkaas baa maahiyadeeda caddaynaya le idan markuu inoo soo tacriifiyey xaggii luuqada iyo xaggii istilaaxa wuxuu halkan ku sheegayaa masale khilaafiyeah waana masaa'ilka ugu waaweynee ku jiraa la dhahdaa ee manduubka oo ah manduubku axkaamta horta takliifiga muu ku jiraa mise kuma jiro khilaafbaa ku jira khilaafka kale ku jira waxa weyaan ma ma'muurba oo waa layna amrayaa oo waa ma'muurun bihi mise ma aha ma layna amrayaa manduubka mise laynama amrayo ma axkaamta takliifiguu ku jiraa mise kuma jiro axkaamta takliifiga wuu ku jiraa shakina kuma jiro walow qaarkood ay idhaahdeen dhinac bay ka eegeen waxay dhahdeen alaxkaamu takliifiya waajibkuunbaa ku jira bay yo xaaraamta bes kuwa kaleo dhan way ka saareen oo waxay leeyihiin takliifka un dib ugu noqda bay ydhadn oan tacriifinno takliifka marka la tacriifinaya maxaa la dhahdaa maa fiihi kulfatun wa mashaqatun shayga ay kulfayo mashaqa ku jirto idan manduubkii waxay leeyihiin kulfiya mashaqa kuma jirto mar haddii shaygii haddaad samaysana aad ajri ka helayso haddaad ka tegtana aan lagugu ciqaabaynin xaggay kulfadu kaga jirtaa bay dhahdeen iyo mashaqadu laakiin kulfaa ku jirtaanlena waa ma'muurun bihi waana masaladii noo soo socoto samayntiisi iyo ka tegitaankiisu ma sinna bal naftaadu waxay mar walba kugu tirtirsiinaysaa inaad samayso idan waa nooc mashaqaa ku jirta marka waa waxaan odhanaynaa qolyaha odhanaya waa axkaam takliifiya ma aha ee qowlkoodu waa daciif weeye waxayna khilaafsan yihiin usuuliyiinta badankoodu waxay ku tegeen oo ah in uu manduubku yahay min alaxkaam takliifiya marka maslada inagumana soo darin halkan kagama hadin oo min baab ilfaa'idu baan ugu daray ee taw ka hadlay waxa weeye ma ma'muur ba mise ma'muur maaha waa ma'muur baan odhanayn waa ma'muurun qowlkaasaa markaa xoog badan marka ee marka la ma ma'muur ba ee ma waxay u jeedaan kuwa kale ma'muur maaha saa ayaan loo fahmin khilaafku waxa weeyaan ma ma'muur ba manduubku xaqiiqatan mise waa ma'muur majaasin khilaafku waa sidaas ee ma aha ma ma'muur baa manduubku oo waa layna amrayaa mise ma'muur maahoo laynama amrayo taa maaha khilaaf waa in saas markaa loo fahmaa waayo manduubku inuu ma'muur yahay adilada sharcigo dhan baa caddaynaysa cidda odhanaysa manduubku ma'muur maahoo laynama amarna waxa weye wax daliiloo haystaan ma jiro haddayba jiraanba haddayba jiraan inta badana khilaafka ay usuuliyiintu soo siyaaqaanee halkan keenaan waxa weeyaan uun cid odhanaysa ma'muur manduubku muu yahay xaqiiqatan sida waajibka oo kale oo maan odhan karnaa waajibkiiyo amar iyo manduubkuba labadaba waa layna amray oo amaradu labadaba way ku dhacdaa xaqiiqatan mise waajibka waxay ugu dhacaysaa xaqiiqatan manduubkana maadatu amara waxay ugu dhacaysaa majaasan waa intaa waa in khilaafku intaan buu dhexdhextay marka waxaan leenahay jumhuural usuuliyiin waxay qaateen inuu manduubku yahay ma'muur ma majaasan mise xaqiiqatan xaqiiqatan waajibkuna ma ma'muur baa dee shakiba kuma jira isagu mar hadduu manduubku ma'muur yahay xaqiiqatan waajibkuna muxuu noqonayaa ma'muur xaqiiqatan labadooduba waa layna amray labadoodubana amarku xaqiiqatan baa laynoo amray laakiin midna ha lagu amre haddaad la timaado dee ajri baad ku leedahay haddaad ka tegtana waa lagugu ciqaabaya midna waa lagu amray haddaad la timaado ajri baad leedahay haddaad ka tegtana laguguma ciqaabayo laakiin waa ma'muura waa layna amray labadabana xaqiiqatan baa laynoo amray ama mas-uuliyiinta eh, qaar ba waxay idhaahdeen waa ma'muur wuu yahay manduubku taa diidana taa cid isku haysataa ma jirto waa suurtagal khilaafkaasi inuu jiro laakiin hadduu jirana waxay soo keenaan maaha mas-uuliyiintu qaar e, usuuliyiinta yidhi waa ma'muur manduubku laakiin ma'muurnimadu waxay xaqiiqo ku tahay waajibka manduubkana maxay ku tahay bay dhahdeen majaas waxaa ka mid ah fakhruraasi e, iyo abu isxaaq asfirayini abu isxaaq ashiraasi iyo abu xamid alsfirayini iyo karkhi iyo qolyo xanafiyadii shaaficiyada ka mida ah usuuliyiin waaweyna ayaa sidaa oo waxay dhahdeen maadadani amara hadday timaado maadatu amara meelo badanna way ku jirtaa nusuusta harcigaa ka hor amara rasuulu llaahi sal اllahu alay slam kada wakada e, amara allaahu kada wakada umirna amaranaa rasuululaahi sal lah alay sl in badan axaadiista kuma jirto maadadaasi waajibka aynu kaga dhigno xaqiiqatan manduubkana aynu nilaahnaba waa majaas macnaha marka ay timaado maadatu amara aynu ku xambaarno un waajibka idan isagaa xaqiiqo u leh ama e, e, xaggii manduubkii wuxuu noqonayaa un min baab ilmajaaz ilaa inuu daliil kala yimaado oo hadiyo jeer kelmadda maxaa lagu lafdiga xaqiiqadiisumbaa lagu xambaaraa mise majaaskaa lagu xambaaraa xaqiiqada iskale majaaska laakiin goorbaa lagu xambaaraa kolka daliilla helo soo maaha de marka daliilla helon aan isticmaalla bay dhahde laakiin sidiisa kale waajibkaasaan ku deenaynaa waa xaqiiqatan manduubkuna mayna mas-uuliyiinta kale waxay leeyiin maya labadaba xaqiiqatan buu ku yahay khilaafkunama amarta uu leeyahay ma midhaa ku jira ha midhaa ku jira waan caddayn doonaa idan khilaafka aan bilowno siduu markaa uu ku dhacayo wuxuu soo horraysiiyey cidda odhanaysa xaqiiqatan maaha ma'muure waa majaasan saddex deliil bay keeneen laba deliil waa adilo sharciya aayad qur'aana iyo xadiis siday u deliishanayaana waan arki doonaa iyo iyaga oo soo deliishaday deliil iscaqliya waqad dahaba aljumhuuru jumhuurtu waxay qaateen waa jumhuur ulusuuliyiin ilaa ana almanduuba manduubku ma'muurun bihi waa mid lays amraayo eeg waxay xaqiiqatan wakaas halkaa maxaa ku baxay idan ma'muurun bihi un hadduu odhan lahaa haddana odhan lahaa qolaa inkiray kolkaa waxanu leeyahay khilaafku wuxuu e, dhex e, uulajeedadiisu ay tahay waa ma'muur iyo ma'muur maaha laysku haysta laakiin iminka sidaa maayo xaqiiqatan buuri idan kuwa kale markaa maxay u jeedaan waa majaasa manduubku waa ma'muurun bihi xaqiiqatan sida waajibka oo kale adilada jamhuurka wuu dambeysiiyey wuxuu soo horreysiiyey kuwa odhanaya eh, ma aha ma'muur xaqiiqatan ee waa majaas wa ankara daalika qowmun arrinkaa waxaa diiday buu ihi qoom usuuliyiinta ka mid a ah. faqaaluu waxay idhahdeen alamru amarku khaasun bilwujuub waajibka unbuu khaas ku yahay <coughs> marka ayaan loo qaadanin inay leeyihiin manduubkii ma aha mamuur ee waxay leeyihin isaguna waa ma'muur laakiin waa majaas oo haddii maadatu amara ay timaaddo xaqiiqadeedu maan ku xambaaraynaa oo waajibkaan ku xambaaraynaa amaa majaas buu manduubka ugu dhacaysaa waana in daliil la helaa markaa manduubka ku gaar yeelaya oo waajibkii ka sarfinaya waa in saas leedaha sidii majaaskiidda aad ku qaadateen iyo xaqiiqadaba oo qofka hadduu dhaa raayitu asadan dee waa xayawaan almuftaris xayawaankii wax ugaadhsanayn baad ku xambaari meesha soo dhigan maysid nin geesiya ilaa inay qariina meesha jirta maahan inay qariina meesha jirta mooy welidaa majaaska lama isticmaalo laguma xambaaro laftiga majaas ilaa in qariino la helo mooyane qariinadaasina qariino wahmiya waa inaynay noqonin oo aduguna aad iska keenanayso ood jeebadaada kala soo baxayso bal qariino qawiyo macquula waa inay noqoto oo ka sarfinaysa in laftigan loola jeedo xaqiiqadiisa oo majaas loola jeedo sida marka waxa weeyaan calaamaadka iyo qaraa'intii ay sheegi jireen bayaaniyiinta oo marka macruufka ahaa oo ra'aytu asadan biyadihi sayfun yuqaatilu can illaahi wahaakada waxaasoo dhan waa mumtanic bay leeyiin inuu libaax ka soo fulo xayawaankii muftariska ahaa marka waa in la helaa calaamadaasi markaa kuwa kalena meel labadaba waa ku xaqiiqo oo haddaa maxaad ku kala saaraysaan amarta khilaafkan ku sheegi doonaa waxayna waa mujmal waa min baab ilmujmal adilo kale la raadiyey dhah haddii adilo kale la waayo labadaba wuu ku dhacaya midnana ku magacaabi mayna bay dhahdeen ilaa in daliil inoo kala cadeeyo la hela mooyaan waa min baab mujmalaadka ilaa la helo mubayan ilaa mubayin la helo dee mujmalka sidiisaan baa lagu camal falaa saan buu markaa waxa weeye u ahaanaya mujmal ilaa wax cayiman la hela maahay wa ankara dalika qowmun faqaaluu waxay dhaheen alamru khaasun bilwujuub amarku wuxuu khaas ku yahay waajibka <laughs> <laughs> wastadaluu waxay soo deliishadeen biqowlihi tacaala waa deliilka ugu horeeye keeneen falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun ha ka digtoonaadaan kuwa khilaafaya amarkiisa inay ku dhacdo baa layidhi fitna rasuulka amarkiisa kuwa khilaafaya ama amarka ilaahay khilaafaya ha ka digtoonaadaan inay ku dhacdo fitno aayadda sida u soo deliishanaya yukhaalifuuna can amrihi baa layidhi amarkana eh, eh, waxaan ku soo tacriifinay shayga haddii aad la timaadana ajri aad ka leedahay haddaad ka tegtana aan lagugu ciqaabaynin halkana aayadda waxayna tihi yukhaalifuuna can amrihi idan haddaan idha manduubkii waa ma'muur waxaa ka ratibmaya bay haddaan khilaafno inay ciqaabi ka ratibmayso soo saas maa ciqaabina kama ratibmayso manduubkii idan xadkiibaa marka halkaa ku burburaya idan manduubka waxaan isku waafaqina bay idhahdeen in haddii qofku khilaafo aan wax dembiyaanu lahay idinkuna amarkiibaad soo hoosgeliseen amarkiina waa kan ilaahay yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi manaa rasuulka amarkiisa kuwa khilaafaya an tusiibahum fitnatun inay fitna ku dhacdo aw yusiibahum cadaabun alim ama cadaab kulul inuu ku dhaco fitnadaasi waxay ku fasireen aimmadu waa zayq xagga qalbigaa qalbigiisa ilaahay leexinaya oo qofka hadduu had yo jeer u camdiyo ama u qasto mukhaalafada sharciga zayiq baa looga cabsoonaya inuu hadhow min ahlilbidac uu noqdaba oo xaqoo dhanba uu inkiro leexdo idan fitnada waa taase fitno ka weyni may jirtaa diintaadoo lagaa fidnaya may ma jirto fitnatu dunya waxba qiima kuma fadhido waa fitnatu waxa weyaan diin weyi tabalaayadiisi ama cadaabku lulbadda inuu ku dhacbo oo fi dunya waalaakhira idan halkaa waxaan ku ogaa nebi ma'muurkii inuu yahay uun shayga haddii la khilaafo ay dhibaatadaasi waciidka adigu kugu dhacayo idan arrintaasi waajibkuunbay khaas ku tahay bay dhahdeen idan waajibku hoos gelinno ma'muurka manduubkana yaynaan odhanin waa ma'muur waana laga jawaabaya aayadda oo waxaa la odhanayaa aayadda waxaa ku jira qariino caddaynaysa in hadda waajibkii loo jeedo ee xaggii amarka way wadaagayaan labadoodiiba laakiin markii la yidhi fitnatun wa cadaabun aliim qariino cadaynaysa weyaan in halkan loola jeedo waajibkeen manduubkii loo jeedo markaa amarnimada way wadaagayaan laakiin amarkiibaa laba mid haddaad khilaafto lagugu ciqaabayo oo waa waajibkii qariinooyinkiisana waa in la hela markaa inuu waajib yahay cadaynaya iyo shay ma'muura oo lagu amray ka tegitaankiisana aan lagugu ciqaabin idan shaygan iminka aayadda ay u jeedaa waa waajibaadkii waaweyna jawaabtana wuu soo wadaa waliqowlihi sal allahu cale waslm lowlaa an ashuqa calaa ummatii <coughs> wuxuu ihi rasuulku haddaanan ka cabsoonaynin oo haddaanay jirin bimacnaa lowla almakhaafa haddaanay jirin cabsi aan ka cabsoonayo an ashuqa calaa ummatii ummadayda inaan dhibo ay lowla almashaqatu mashaqadu haddaanay ahayn mawjuudatan tii jirta way jirtaaye calaa ummatii ummadayda oo mashaqa khatibmaysa haddaanay jirin la amartuhum bisiwaak maxaan amri lahaa inay cadaydaan la amartuhum bisiwaak laakiin iminka mashaqaa jirta oo maan amrin oo amarkii inaan amre maxaa ii diiday mashaqada jirta darteed idan cadaygii ma'muur ma aha idan rasuulku wuxu yidhi haddaan mashaqa haddayna jirin waan amri lahaa idan cadaygiina ma amr bay yidhahdeen maca annahum nadabahum bay yidhahdeen isagoo manduuba cadaygu muna manduub ahayn muna sunno ahayn waa sunna waa manduub idan halkaa waxaa ku cad bay yidhahdeen inaanuu rasuulku ina amar idan amarku inuu waajibkuun gaar ku yahay waa in maxalu istidlaalka la fahmaa oo aayadda waxay u deliishanayaan ciqaabtu waajibkuunbay khaas u tahay manduubkiina de waa hadaad ka tagtid dembi kuma saarno aayadduna waxay tihi cadaab kulul iyo fitna ku dhic qofka amarkiisa khilaaf ida manduubkii maamuurmaa xadiiskuna rasuulku wuxuu yidhi wuxuu halkan anfiyey amarkii oo dadkayga maan amrin buuri siwaaka waxa ii diideyna waa maxay khawfulmashaqa mashaqada ka ratimaysa darteed idan mayna amray cadaygii sidaa marka la eego maynama amar waana manduub idan maamuur maaha saasay leeyihi marka kana waxaa la odhanayaa inkastoo masale kale ku jirto oo laleeyahay eh, hadiyo jeer amarada sharciga ku timaada agga shaarica ka timaada ama aayaadka ku timaada ama axaadiista ku timaada inaan lagu xambaarin kan usuuliyiinta istilaaxiga kan dambe waa istilaaxiye hadduu taa haddaan biqadi nadri iska dayno waxaan leenahay lowlaa an ashuqa calaa ummatii waxa lagaga jawaabi doonaa xii amri iijaab saas weye ee amriga istixbaabka ah wuu ku jiraa meesha bal intaasoo nusuusa ayuu rasuulku markaa ka soo fulay inuu cadeeyan jiray oo markaan la tirin karayn welidaa cadaygu waa ma'muur waana layna amray ee rasuulku waxa uunayna amarun amariijaab amarkii amariijaabka ahaa ee dad ka tagta laguu ciqaabayey laakiin amarkii mustaxabka ahaa wuu jiraa oo waan ma'muur baan ku nahay oo xadiiskana waa laga jawaabi doonaa waa daliilka labaadee soo deliishadeen maca annahu tii oo cadaygu nadabahum ilayhi uu markaa nadbi ku tilmaamay oo yidhi waa mustaxab <laughs> waqtiyo sharcigu uu cadiga ku tilmaamay manduub haddana laynama amar oo xadiisku wuxuu lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaak waa daliilkii labaad daliilka saddexaad waa caqli waxay dhaheen walianna alamra amarku iqtidaa'un jaasim waa dalab jaasim ah iqtiduhu waa dalab amarku waa iqtida jaasima bay dhaheen waa dalab jaasima oo inaad la timaadaa lagaa rabo oonad ka tegi karin laa takhyiira macahu wax takhyiirii lama socdo inaad kala doorataa meesha ma jirto oo inaan sameeyo inaan ka tego labadaba macnaha way ii siman yihiin inaad tidhaahdaa takhyiir ma jira bay leeyihin waa adilo caqli macnaha waa daliil caqliya weeyaan laa takhyiira macahu amarku waa jaasim waa inaad la timaaddo un takhyiir ma jiro wa fi nadbi takhyiir nadbigana waxaa ku jira badeen takhyiir idan nadbiga takhyiir kuma jira la leeyahy kuma jiro takhyiir waayo takhyiirku ibaaxadu ku jira oo waa hayga takhyiir waxaa la odhanayaa shayga samayntiisa iyo kategidiisuba ay isku mid yihiin laakiin nadbiga samayntiisa iyo kategidiisu ma isku midba ma isku midba kategitaankiisana dembi kuma lihid ha oo lagugu ciqaabi maayo laakiin samayntiisa maxaa ku jira ajri ka duwan yahay welidaa maadaama samayntiisa uu ajri ku jiro qofkii ajriga isagoo raadinayuu isku dhibaya oo uu samaynaya uu la imanaya idan takhiir ma jiro takhiir ma jiro eh, takhiirka halkeed ka soo qaadateen haddaad u jeedaan qofku wuu ka tegi karaa de wuu ka tegi karaa hadduu ka tego ciqaabi ma saarna laakiin samayntiisa iyo samaynla-aantiisu dhinaca marka la eego may simanta may ma sino ficilkiisa iyo samayntiisa waxa raajixa ficilkiisa waayo ficilkiisa ajri baa ku jira ka tegitaankiisana dembi kumalihin ibaaxadana ficilkeediiyo samaynteedu waa isku mid marka kaas baa takhiir la odhanaya kanse wax takhiiroo ku jiraa ma jiro saddexdaa daliil markay keeneen jumhuurta wuxuu keenay madhabkoodii wuxuu wa ama aljumhuur faqad istadalluu waxay u soo deliishadeen limadhabihi madhabkooda bianna alamra amarku dalabun waa dalab bay yidhaahdeen amarku waa dalab oo haddii shay layna amro waa laynaga dalbayaa waalmanduubu manduubkuna maluub waa maluub manduubkuna waa maluub oo waa laynaga rabaa idan eh, amarku waa maluubun oo wax kala waa haygaa sameyn baa lagu leeyay manduubkuna waxa waa maluub oo waa lagaa rabaa eh, ma aha hay samayntiisi iyo kategitaankiisu <coughs> ay siman tahay sida ibaaxada oo kale marka dhinacaa way eegeen taasi waa daliil walianna allah hada intan dambe waa daliil kale idan daliilka hore muxuu u jeedaa waajibka iyo iyo manduubku labaduba waxay xaqiiqo ku yihiin inay amar yihiin amarka tacriifkiisii dib ha loogu noqda yidhahdeen amarka waxaa lagu tacriifiyaa istidcaau اlficli biاlqowli cala sabiili اlisticlaa saad ku soo qaadateen waxa weeyaan balaaqada inuu yahay amarku ficil oo la dalbayo laakiin qowl lagu dalbayo waxaa samee istidcaa اlficli istidcaag waa maxay waa dalabde ah, ee dalab اlficli qowlna waa lagu dalbaya calaa wajhi اlisticlaada iyada waa la khilaafaa isticlaa ma shardiba qaar culuwi bay shardiyaan qaarna isticlaa bay shardiyaan qaarna labada midna ma shardiyaan ah. oo saasaan markaa waxa weeyaan ayay u badan yihiin baa la dhahaa ahlulcilmigu walaysa cinda julli اladkiya shardi culuwin fiihi wala isticlaa akhtari waa kii saalaha adkiyada badankoodu ma shardiyaan buu yidhi amarka isticla iyo culuwi midna looma shardiyo oo waxay soo qaataan inuu camri ibni caas markii uu ku lahaa mucaawiya amartuka facasaytani intaan waan ku amray waanadii caasiday macnaa waadi diidday dabadeedna waxaa arrintaasi keentay inuu markaa waxa weeyaan cali lagu dilo marka amartukadaas uu leeyahay camri ibni caas oo mucaawiye uu ku leeyahay waan amray ayuhumaa aclaa ma mucaawiya mise camri ibni caas mucaawiya sareeye waayo mucaawiya amiirkiisiibu haddana wuxuu ku yidhi amartuka waana min ahli luuqa bay yidhahdeen waa saxaabiyaan ee markaa looma shardiynin qaarna way shardiyaan si ducadii meesha uga baxda calaa ayi xaal xaqiiqat lamar waxa weeyaan istidcaau lficli bilqowl istidcuhuna waa maxay maxaan ku fasirnay istidcihii dalab soo kumaynaan fasirin idan dalabkiina maxaa soo galaya dalabkii maxaa soo wada galaya waajibkii iyo iyo manduubkii marka saas lajigeed buu waajibka wuxuu yahay bay manduub ee waa ma'muur sida waajibka oo kale waayo labadooduba waxa ay wadaagtamaan oo ay soo hoos galaan istidca mustadcin weeyaan labadooduba oo labadoodaba waa la dalbaya maadaama labadoodaba la dalbaya halkaasay soo hoosgalaya laakiin waxay ku kala duwan yihiin midna dalabkiisaa jaasima oo haddaad ka tegto ciqaabbaad xaq mutaysanaysaa midna dalabkiisa iyo amarkiisa unbaan jaasimahay oo haddaad ka tagto wax ciqaaba ma lihid tusaale kalena way bixiyeen waxay dhahdeen mas-uuliyiintu sida loo yidhaahdo alfarasu walinsaan yashmaluhum ismu lxayawaan faraska iyo insaanku labaduba waxay soo hoos galaan ba xayawaan laakiin mid kastaaba haddana maahiyadiisii iyuu kakale uu ka duwan yahay laakiin xayawaan marka la dhahdo mina labadiiba kuwooda hoos jirin labadiiba way ku hoos jiraan tanna waa sidii bay dhahdeen labadooduba waa madluub labadooduba waa ma'muur xaqiiqatan ee midna amarkiisa iyo dalabkiisa unbaa jaasima midna amarkiisa iyo dalabkiisa unbaa hayru jaasima daliilka kale jumhuurtu soo daliishadeen xaggii ilaaqa adilada sharciga u kaceen walianna allaha tacaala ilaahay amara bilcadli wuxuu ina amray cadaalad iyo walixsaani ixsaan wa iitaa'i dilqurba iyo dadka qaraabada ah in la siiyo wixii markaa ixsaan aad u qabanayso in allaaha yamuru bilcadli sow aayaddu saa ma ahayn kuwii kalena waa lagu daba ilaahay wuxuu ina amrayaa baa yidhi bilcadli cadaalad ayuu ina amraya walixsaan iyo wanaag wa iitaa'i dilqurba idan imise sheebaalkan lagu sheegay cadli cadligu dhammaantii waa waajib baa la dhahay isaga waa isagu mid manduubi ma jiray waayo maan odhan karnaa cadaalad samayn waa manduubi may cadligu dhammaantii isagu waa waajib laakiin kuwa kale lagu cadfay iitaa'i dilqurba waa manduub wey waa icdaa dadka eh, qaraabadaadii inaad siiso waxay markaa u baahan yihiin waa manduub shakina kuma jiro oo marka waa waajib lama odhan eh, iyo markaa bilcadli walisaan ixsaankiibaa isaguna ku jira alixsaan ixsaankuna de waxa weyaan waajib ma bal waa manduub baa laodhanaya ixsaankuna waa wanaaguni waa samafalaad samayso idan cadliga un baa waajiba labada kale waajib maaha haddana waxaa idhi in allaaha yamuru mayna marka amar ahayn manduub mn shayadan la sheegana mayna manduub ahayn idan xaggii idlaaqii sharciga kaas sharciga wuxuu ku idlaaqay amara tiyo hayga amuurkii lays amrayaana uu yahay shay waajiba aanu hayn shay manduuba u yahay idan waa daliil muqnica wey wa itaai dilqurba wamin dalika wamin daalika shayadaana waxaa ka mida aayadda ku jira ee layna amrayo maa huwa manduubun shay manduuba ayaa ku jira oo waa ixsaankii iyo iitaa'i dilqurba maxaa markaa hadhay in laga jawaabo uun adiladii soo deliishadeen aayaadka markaa ay soo deliishadeen jumhuurtuna lama soo koobi karo <coughs> wamur bilmacruuf baa ka mida suurat luqmaan markuu inankiisa waaninayay luqmaan inuu ku yidhi wamur bilmacruuf amar macruufka dadka macruufka ma wada waajib dhammaantii may maaha waajib maaha macruu waajiba waajibkana macruuf waa ladhahda manduubkana macruuf waa la dhahda yamuruuna bilmacruuf wayanhawna can lmunkar muminiinta maxaa lagu ammaanay yamuruuna bilmacruuf idan ma dadka la amraa mise waxkii khayr o dhan waad amraysaa wixii khayr oo dhan idan adilada soo deliisheen jumhuurtu waa aad bay u badan tahay waxay ka jawaabayaan jawaabtii ay kuwa hore sheegeen waqad radduu waxay ku radiyeen cala almukhaalifi mukhaalifka kuwa khilaafsan waxay ku radiyeen bianna qowlahu falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi aayadda ay soo deliishadeen wain kaana yadulu calaa ana alamra yaqtadii alwujuub wain kaana yadulu haba ku tusaba oo aayaddani haba ku tusto calaa ana alamra amarku yaqtadii inuu keeno alwujuub waajib inuu keeno alamru yaqtadii alwujuub waa ta amarku wujuub buu keenaa oo wujuub ha keeno laakiin laa maanica maanic ma jiro buuhi wax mancinayaa ma jiro min annahu qad yusrafu in lagaga leexiyo waajibnimadii ilalmanduubi manduubin loo sarfiyo maanic ma jira buui mancinaya bidaliilin daliil oo daliil baa mancinaya markaa oo sarfinaya marka amarkii way ku wada jiraan oo amarku waajibna wuu noqdaa manduubna wuu noqdaa laakiin inay arrintani waajibuun ku gaar tahay iyo inay manduubun ay tahay oo aan waajibkii loo jeedin daliil kalaa ina kala saaraya idan falyaxdar ladiina yukhaalifuuna can amrihi amarkaasi waa amarkeed waa amar waajiba weyaan maxaa daliilkuugu ah inuu amar waajiba u yahay qariinada waciidka ayadda la socda an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun caliim idan waa waajibkii wa loo jeeda ee manduubkii looma jeedo marka amarku wujuub ha keeno laakiin laa maanic wax mancinaya ma jiro min annahu qad yusrafu ila lmanduub in manduub loo sarfiyo oo la idhaahdo waa ma'muur manduuba ah ee ma'muur waajiba maaha bidaliilin daliil daliil marka la socdo aayaddana qariinada la socoto waa waciidka waamaa qowluhu calayhi salaam la amartuhum bisiwaaki caday baan amri lahaa falmuraadu bihi amr aliijaab muraadka loola jeeda waa maxay waa amr aliijaab idan ma diidana inuu amarkii kale ee mustaxabka ahaa uu weli jiro marka cadaygu waa ma'muur amarkiisuna wuuna saaran yahay laakiin waa amra istixbaabi amri iijaab maaha kanuu rasuulku markaa anfiyey ma amrulistixbaabkiiba mise waa amruliijaabkii waa amruliijaabkii wey ila amartuhum waan amri lahaa amra iijaab laakiin amra iijaab ma aanan amrina maxaan amray amarkii mustaxabka aha wey marka kii mustaxabka ahaa waa baaqi hal daliil baa hadhay oo waa daliilkii caqliga ah ee yidhaahdeen amarku waa dalab jaasima lagamana tegi karo eh, manduubkuna waa mukhayar oo adaa khiyaar kale oo adaad samayn kartana waad samayn kartaa macnaha waxa weyaan eh, ka tegitaankiisa iyo samayntiisu way sima yihiin taana waxaa lagaga jawaabayaa takhiir meesha kuma jiro wa kownu اlamri waa daliilka kaley soo deliishadeen oo ah eh, amarku inuu yahay laa yaqtadii atakhyiira takhyiirkii aan keenanaynin oo idhahdeen amarku takhyiir male manduubkuna waa mukhayar bay yidhahdeen fa khaaun waa aa waa khaa oo waxaa jira amar shay layna amray takhiirna uu ku jiro waxay dib ugu noqotaan baa layidhi waajibkii muwasaca ahaa iyo waajibkii mukhayarka ahaa idan iyagu takhiirun bay yidhahdeen walow takhiirkiisu uu ahaa takhiir muqayad oo mulaqa aanu ahayn waajibka muwasaca waxaa khiyaaraad ku lahayd awalu wakhtigii inaad rido iyo awsadkiisa iyo akhirkiisa <coughs> salaadii <coughs> maxaa hadhay markaa waajibkii ee kale khisaalkafaarada mukhayar baad ku leedahay saddexdaa inaad midaa doonta doorato idan muuna amar ahayn waa ma'muur muuna ahayn haddana muuna mukhayar ahayn oo takhiir ku jirin takhiir baa ku jira waa haddii markaa waxa weeyaan arrintiina macnaha aan laydiin sallimin weeye oo aan laydinka ogolaanin inuuna amarka ku jirin takhyiir haddii arrinkiina la sallimana oo la yidhaahdo takyiir eh, macnaha waxa weeyaan eh, arrintani aad tidhaahdeen eh, waajibka mukhayarka ah iyo waajibkii muwasac ah aan daliilba laga dhigin oo laydhahdo iyaga takhyiirkooda wuu qaydnaa haddii laydhaahdo waxaan leenahay manduubka takhyiir kuma jiro saad sheegteen oo taasaa laga daba tegaya fa khada'un bidaliili hubuuti lwaajibi lmukhayar waajibkii mukhayarka ahaa ayaa daliil u ah oo halkaa wuxuu ku naqdinayaa hadalka ay yidhaahdeen alamru laa yaqhtadii atakhyiir bal amar takhyiir wataa jira waxay dib ugu noqotaan baa idhi waajibkii mukhayarka ah takhyiir baa ku jira maca annahu low sallamna haddii aan markaa sallimno manaa tasliim jadaliya weya oo aan idhaahno waajibka takhyiirba male haddii la ydha oon hadalkiina idiin raacno manduubku inuu takyiir leeyahay taa idin ogolaan mayna wy waa laba weji buu kaga jawaabaya waxaad tidhahdeen waaj amarku takyiir male taa waad ku qaldanteen baa l waa khada waajibkii mukhayarka iyo waajibkii muwasacaaba takyiir baa ku jira haddaan hadalkiinna idiin raacnana oon idhaahno waajibku amarku baan u jeedaa male wax takhiira iyo wujuubku manduubku inuu takyiir leeyahay ma sallimayno oo idinma ogolaanayo low sallamna haddaan arrinkaa hore badbaadinno salamna macnaha haddaan tasliim jadaliya weeyaan oon idiinma ogolaanno ana alwaajiba waajibka laa takhyiira fiihi wax takhyiiriya kuma jiro haddii la ydhaa fakadalika almanduub manduubkuna waa saabaan leenahay oo arrintaa tiradeen manduubka takhyiir baa ku jira <coughs> idan iyagu waxay kala farqinayaan ma'muurka waxay idhahdeen shayga la amraa waajibkunaan ku ekayno waayo waajibka isaga takhyiir kuma jiro ka tegitaankiisa laakiin manduubka waxaa ku jira ba takyiir takyiir kuma jira baa laodhanaya manduubka laftiisa dhinacee la eegayaa laa takhyiira fiihi fakadalika almanduub laa takhyiira fiihi lianna takhyiira takhyiirku istiwaau اlficli watarki takyiirka maxaa la dhahdaa istiwaau اlficli watarki shayga samayntiisa iyo ka tegitaankiisa oo siman shaygaasina muxuu ku dabaqmayaa oo ku dhaboobayaa un muxuu ku dhaboobayaa shaygaasi mubaaxi kan kuma dhaboobayo laakiin manduubku ficilkiisa iyo samayntiisa waxa raajixa ficilkiisa waayo ficilkiisa ajri baad ka helaysaa idan waa min alaxkaam takliifiya waana ma'muur waana madluub keliya wuxuu kaga duwan yihiin waajibka ka tegitaankiisa in lagugu ciqaabaynin idan aawi takhyiirku takhyiir waxaa lahahdaa shayga samayntiisa iyo samaynla-aantiisu ay siman yihiin idan qofku wax xiluu iska saaraya maba jirabaka amaa kani dee waa cibaado wey samayntiisu ficilkiis iyo kategitaankiisuna ma sina daliilkii caqliga ahaana waa uu ka jawaabay waxa marka ay raaciyaan masaailka ay raaciyaan manduubka waxaa ka mida khilaafkan hadda aan ku jirno raad muu leeyahay oo ah manduubku ma ma'muurba xaqiiqatan mise waa ma'muur laakiin waa majaasan ha khilaafkaasi waa aar buu leeyahay aar weliba muhiimuu leeyahay walow imaam alxaramayn aljuweyni ha yidhaahdo markaa w wax ahari kuma jirto laakiin mas-uuliyiinta ku khilaafeenoo ahar buu leeyay ahartiisu waxa weeye hadday maadatu amara ku timaaddo sharciga sida xadiiska oo kale oo saxaabi u idhaahdo amaranaa rasuulullaahi sala allahu cala wasalam ama umirnaa bikada labada madhab maxaa lagu kala xambaarayaa madhabka jumhuurta oo odhanaya ma'muurku xaqiiqatan buu ugu dhacayaa labadoodaba waxay leeyihiin ficilkaasi layna amray waa mujmal waa mujmel lagu xambaari maayo bay idhahdeen wujuub laguna xambaari maayo bay idhahdeen manduub ilaa daliil cayno la helo maahine oo ama waajibkii inoo caddeeya in waajib loola jeedo ama in manduub loola jeedo ama madhabka kale oo koox usuuliyiinhi ay qaateen oo ah waa majaas de wa iska cadda maxaa lagu ambaaraya hadday maadatu amara timaado maadatu amara hadday timaado oo ay ku soo aroorto kitaabka iyo sunnada maxaan ku xambaaraynaa wujuubun baan ku xambaaraynaa sababtoo a ah majaaska kuma xambaarayno waayo majaaska laguma xambaaro lafdiga ilaa in la helo qariino maahine marka iyagu mama baahanayaan qariino maba raadinayaanba markaaba waajib bay ku dhacaysa ay qabsanaysa mana noqonaysabay idhahdeen amar marka wa manduub ma noqonayso amaa qariina marka la helo fa nacam markaa manduub laga dhigaya bidhah idan aar waxay ku jirta marka waxa weyaan midhaha ka dhalanaya meesha sababta waxaa laga yaabaa maadada amara hadday timaado wax kale oo la waayana markaa waxa weyaan qariinaah oo sarfisana la waayo in markaa waxa weyaan ay noqonayso markaa ay usuuliyiinta badankooda ay leeyihiin de waa laga tawaqufi oo ijmaalkan markaa ku jiraysa kuwa kalena waxay leeyihiin mayna waa waadixo wujuuhun baa lagu xambaaraya ilaa in la helo wax ka sarfiya maahan idan khilaafka waxa ku jira waa kale waa min baabi almujmal cinda aljumhuur hadday maadatu amara timaad wax cayimana la waayo kuwa kalena maaha min baabi almujmal ee waajibka ayay ku dhacaysa masaa'ilka kale ee markaa ee ku jira meeshay ka hadlaan waxa weeyaan oo usuuliyintu ay manduubka kaga hadlaan maadaama kitaabku mukhtasir yahayna aanu ku soo darin manduubku miyuu laasimaa bishuruuc marka la gudagalo hal yalzamu bishuruuc bay dhahdaa masaladan uu ku jira tusaale ahaan shay manduuba manduubkii markaad dibadda ka joogto ee aanad samaynin ka tegitaankiisu wuu kuu bannaan yahay oo haddaad ka tegto lagugu ciqaabi maayo laakiin haddaad guda ood bilowdo ka war maad goyn kartaa maadaama bilowgii suba uuna waajib kugu ahayn istidaamadiisa iyo inaad dhammaystirtaana ma sidoo kaluunba mise mar haddaad bilowdo oo aad gudagasho waa inaad dhammaystirtaan oo wuu waajibaya laba qowl baa ku jira shaaficiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin kuma waajibayo shuruud waad goynaysaa waxaan ka ahayn ba xajka iyo cumrada xajka iyo cumrada iyaga haddaad bilowdo oo aad gudagasho waa inaad dhammaystirta bay yidhahdeen waayo iyagu qofna tadawuc kagama dhaca bay yidhahdeen oo mar walba waa fardu kifaaye xajka iyo cumradu ki suyuudi lahaa wlxaja alzim bitamaami shaarica xajka isaga laasimsii buui in la dhammaystiro id yaqacu can axadin tadawucan qofna tadawuc ugama dhaci buui oo xajka iyo cumradu haddaad guda waxa weeyaan bay waa kifaa'i ooga tusaale ahaan sana sanawaadka ka mid ah haddii laba xaji waayo ka war qof dhaqaaqaba la waayo xajka tega oo qofkii markaa anigu xajiyey kaa saari mayso waa in la helo dad xajiya sanad walba haddii kale waa la wada aaimiin baa la wada noqonaya ku xajiyey ku aan xajiyinba marka qofna tadawuc kagama dhacbidhe macnaha tadawuc markaad aduu samaynayso xaggaaga waa tadawuc ha laakiin dhinac kanala kifaaye baad dadka ka saaraysaa oo marka waxa weeyaan waa dhinaca waa ka kifaaye idan haddii isaga la bilaabo waa in la dhammaystiro haddii kale oo aad dhammaystiri weydana oo aad markaa ka joogsatood ka soo laabato amaad afcaash markaad gudagasho marka w inaad ka soo laabato qaldaa kugu waajibay waa inaad sanadka dambe qallayso ama xanafiyadii maalikiyadu waxay leeyihiin manduubku gudagal kuma waajibo sida marka horeba mayuu ku waajibaadhe waa cakiskoodii waa maalikiyada iyo iyo xanafiyada haddaad gudagasho wuu kugu waajibayaa ee marka horunbuna waajib kugu ahayn samayntiisu ama mar hadaad bilowdo istidaamadiisi waa kugu waajibadha hadaad goysana waa inaad alayso hadaad goyso waad qalaynaysaa walow jumhuurta adilada ay soo deliishadeen masaladani ay u badan tahay masaa'ilka markaa tafsiiliga soo deliishadeen dhammaantoodu waa salaada waxay u badan tahay waan ujeedaa soonka inuu rasuulku calayhi salatu salaam uu soomay kabacdina wuu jaray isagoo sooman axaadiis badan bay ku timid inuu mar yidhi marka waxa weyaan markuu fuduurkii arkay ama quraacdii wuxuu yidhi marka waxa weyaan waan soomanaa marka hore waan soomanaa bu anuu iska qureacda xadiis kale rasuulku wuxuu ku yidhi qofka soomani waa amiiru nafsihi hadduu doono uu dhammaystira hadduu doono uu jaray waa adiladay soo deliishadeen jamhuurta waana adilo waadixa ah. laakiin dhammaantood soom bay wada noqotay oo hal daliila ma hayaan oo intuu qof salaad galay uu yidhi markaa khalaas mar haddaan hal ragcadoo tukaday idin kolka hore waajib iguma ahayn bal ragcaduu tukada ka horun ka buxun asalaamu calaykum lahu iska dhaqaaqo ama kabahaba iska qaato intuun tii kale ku dirin dee haa cidda odhanaysa markaa laazimkuma aha bishuruuc waxa weeye wuu soo hoos galaya laakiin hal daliiloo salaada mayna keen welidaa qaarkood waxay fuqahaada waxay ka soo saaraan salaadda waxay dhahen salaaddu iyadu xajgaan raacin ay yidhahdeen oo xajgay raaciyeen oo iyadu way ku laazimaysaa bay yidhahdeen bishuruuc markaad guda gasho oo haddaad ragcad tukato ha ka tegin calaayi xaal masaladaasina waa masale markaa khilaafiya qowlka xooga badan la raajixina waa qowlka xanaabilada iyo shaaficiyada way qaateen oo hadduu gudagalo istidaamadaasi waajib kuguma aha wax daliiloo waajibiyana lama hayo bilowgii horeba maadaama inu waajib kugu ahayn bilowgiisu ka istidaamadiisuna waa sidaas baa la odhanaya oo waa la uun wallahu subxaana wa tacaala